alxamdu lilaahi calaa nicmaa'ih washukru lahu calaa towfiiqihi waimtinaanih wsalaatu wasalaamu cala alxabiibi almustafaa moxamed bni cabdillaah wacalaa aalihi waasxaabih waaswaajihi aahiraati ummahaati lmu'miniin wacala ataabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin amaa bacd walaalayaal khudbaddeennu waxay ku saabsan tahay cinwaankeeduna yahay shayga loo yaqaano ladat اlcibaada cibaadada ilaahay aynu caabudayno iyo inay leedahay dhadhan iyo dhadhankaa iyo macaankaa sida loo heli karo iyo waxyaabaha kugu saacidaya iyo waxyaabaha kuu diidaya wax lala yaabo maaha cibaadadaynu ilaahay caabudaynaa inay dhadhan leedahay waayo qofku cidda uu jecel yahay inuu la joogo oo uu weheshado oo hadalkeeda uu daneeyo oonu ka daalin oo uu dhadhan ku hayo wax macruuf oo la og yahay wey qof waliba wuxuu macaansadaa cidda uu hadalkeeda jecel yahay ama cidda uu jecel yahay iyo la joogiisa waynaga aragnayoo maanta dadku wax kale jecel yihin dadka qaarkood ciyaaray jecel yihin daayarta ha u badbaadaan waxaa laga yaabaa qofku habeenkii oo dhan inuu ciyaal soo jeedo toban saacadood waxaa laga yaabaa afar ka mida kursi uu ku fadhiista hadduu waayo inuu taagnaado dadka qaarkood ciyaartaasa ayay ka daba dhaceen dar kale waxaa laga yaabaa inay fadhiga jecel yihiin iyo inay qaylaan oonu kama daalinba dar kale waxa uu jecel yihiin siyaasadda iyo ka hadalkeeda qolobo qofba wixii uu danaynayo iyo dadka uu danaynayo kama daalo dhadhanna uu ku haya xataa haddaanu cunno helin bal markaa waxaa u baahan runtii inaynu dhadhankeeda helo cibaadadan aynu tukanayno aynu ilaahay caabudayno oo runtii aan isleeyahay markaynu runta sheegayno dhadhankeedu wuu yaraaday wuu yaraaday taana wax badan baa u daliila runtii oo aynu sheegi doono waxyaabaha cibaadadaas dhadhankeeda inaga saacidaya kow waxa ka ah qofku inuu nafta ka adkaadu edbiyo oo u muquuniyo naftiisa inuu ka adkaado waxay u sahlaysaa siduu u korayo u korayo inuu marka dambe cibaadadu dhadhan u samayso oo iqbaal u yeesho u soo jeedsado oo u jeclaado fii suurati alcankabuut aakhirkeeda ilaahay wuxu uhi waladiina fiina kuwa annaga daraadda iyo nafta ula dagaalamay ee muquuniyey lanahdiyannahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin jidadkayaga yaga saxdaa baan ku hagi doonaa buu ilaahay ilaahay baa saacidaya markuu qofku naftiisa ka adkaado oo qofku xumaantana wuu baran karaa wanaaggana uu baran karaa oo nafta waa ku muquunin karaa waxaa ka mid a ah waxyaabaha inoo sahlaya alakthaaru min alnawaafili waatanwiicu fiiha inuu qofku aanu ku mitidin keliya faralka eh sunnayaasha uu badsado iyadooy sunnayaashu kala nooc nooc yihiin oo waxaynu naqaanaa cibaado walaba faralaba waxay leedahay mid ku lifaaqan oo sunno ah oo korinaya oo kabaya kobcinaya markaa salaadaha waxa laga dad baan markay faralka tukadaan inaanay sunnaba u kicin soomka ramadaan uu soomaanay sunno kale soom shay wal oo faral ah cibaadooyinkiiba sunnu leey marka in sunnaha la badiyo ood badiso ood ku siisaa cibaadada iyo dhadhankeeda waa kaa xadiid qusiga ilaahay ku sheegay wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xataa uxiba qofka waxaan u jecelahay buu ilahay wax uu iigu soo dhowaado ilan hankeenna weyne wuxuu ina farayaa inaynu ilaahay u dhowaaneen waxaan ugu jecelahay buu ilaahay inuu la yimaado qofku wixii aan ku faral yeelan ku waajibiyey buu ilaahay markuu faralka halkaa dhigo ee uu sunnayaasha badiyu badiyo wuu ii soo dhowaanayaa wuu ii soo dhowaanayaa buu ilahay ilaa aan jeclaado markuu ilaahay jeclaadana wuxuu tilmaamay qofka xubnihiisi inuu noqonayo manaa yaxfad ilaahay baa ilaalinaya qofka waxyaabaha inoo sahlaya waxaa ka mid a inaynu cibaadada dhadhankeeda helo ada'amulu fii siyari الsaalixiin dadka wanaagsan dhaqankooda in la eegto kuwii horena taariikhdooda la akhriyo kuwa joogana aad ka ag dhowaato si aada ugu dayan karto si ay ilaahay ku xusuusiyaan si aad cibaadada u badsan karto oo qofku wehel buu u baahan yahay cid uu weheshado oo la joogo mar walba oo wanaagga kaga daydo jacfar ibnu sulaymaan waxa uu leeyahay marka aan had iyo jeer qalbigayga ka yaro dareemo xoogaa qalaf ama inuu adkaaday waxaan u tegi jiray imaamka la odhan jiray moxamed ibnu waasic waxa uu ahaa raggii cibaadada caanka ku ahaa ee aada moodaysay in cibaado uun loo diyaariyey in daali jiray markaa wejigiisa sidaa u eego waxaa moodi jiray islaan goblantay wejigeeda islaantu hadday goblanto waxa had iyo jeer aanay ku dadaalin quruxda marka wejigiisu wuu isbedelay buu leeyahy siduu cibaadada ugu heelayu habeen iyo maalinba ugu taagan yahy soom iyo salaad cabdillaahi bn mubaarak oo isaguna cibaadada caan ku ahaa wuxuu leeyahay aniga laftigaygu markaan doonaya inaan dadaalo fudayl ibnu cayaad imaamka la odhan jiray baan eegi jiray markaasaa waxa aan canaanta u badin jiray naftayda ninkaasaad la mid noqon kari wey ma sidiisaasoo kale xaggeed joogtaa markaasaan tallaabada kordhin jiray buui uma yabki waa ooyaya waxyaabaha inoo dhan inoogu samayn kara cibaadadan aynu wadno waxa ka mid ah qur-aanka kariimka ah oo qofku akhriyo macnihiisana uu barto kadibna aanu dudubinuunuune uu dhagaysto oo uu dhuuxo ila ilaahay buu la faqayaa subxaana wa tacaala ilaahayna wuu la sheekaysanayaa qofku marka aayaadku aday kula hadlayaan ahlu jannay ka warramayaan ahlunaar bay ka warramayaan dadka kaafiliinta daakiriinta nolosha sirteeda intaa aada ayado aayadaha wado ha ka dhicin laakiin u soo jeed kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaati waliyatadakara ulul waa kitaabaan soo dejiyay buu ilaahay barakaysan oo ugu talagalay dadku inay dhuuxaan ay dhadhamiyaan loo fiirsado maaha inuu noqdo maaha yoolkaagu intee jus baad akhriyaysa iyo intee suuradood laakiin inteed dhegaysateed usoo jeeday weyaad ka faa'idaysata waxyaabaha inagu ino inoo sahlaya waxaa ka mid a inay cibaadadu inoo macaanaato oo inu dhadhankeeda helo alkhulwatu billaahi tacaala waaluns bih inaynu ilaahay heshano oo dadna ilaahay uu ka maqan yahay qalbigooda oo ma xusuustaan ilaahay oo wax kalaa qulubtooda ku weyn dadna waa dad ilaahay inuu wehelinayo ogsoon oo alla u soo jeeda oonu qalbigooda ilaahay ka maqnayn marka waxaynu u baahanay khalaawo qofku inuu khalaaweeyo oo ilaahay heshado oo in badan baryo oo in badan u khushuuco oo camalka u gooni yeelo oo khalaawadaasaa loo baahan yahay malik ibn muqafal baa waxau ihi isagoo gurigiisa fadhiya ayaa niman u yimaadeeno waxay idhaahdeen alaa tastawxish guriguunbaad joogtaa dad kalooba lama joogtida miyaanad cidloonayn waxau leeyahay awayastawxishu maca allaahi axad oo ma qof ilaahay la jooga cidlaysta qofku hadduu ilaahay wehelinayo ama hala la ama kayn ha joogo ama masaajid ha jooga dee ma cidlaysto anugu ilaahay baan weheshanayaa buui ku jiraa xabiib ninka la odhan jiray abu muxamed kaana yaqru fii beyti gurigiisu isaguna joogi jiray oo aimo taraajimkooda haddaad akhrido fiiha alcibaru walcidaad cashara ay ku sugan yihin waxaa odhan jiray isaguna man lam taqara caynuhu bika falaa qarat caynu waman lam yanas bika falaa anis ilaahay buu la hadlayaa wuxuu uhi ilaahay ow qofkaanay ishiisu adiga kugu qabowsanin ee weelkaaga aan ku raaxaysanin kaasi yuu nasaninba kulayl iyo u kordho qofkaan adiga ku kuweheshana weligiiba iyo wehelheli annagu adaan kuweheshanaynaa buu leeyay imaamka dunuun la odhan jirayna waxau hi min calaamaati lmuxibiina lilaah allaa yastaanisuu bisiwaah walaa yastawxishuu macah dadka alla jecel calaamadahooda waxaa ka mid a ah, ilaahay inay weheshadaan oo aanay markay la joogaan cidloonin waxyaabaha inagu saacidaya waxaa ka ah inaynu cibaadada macaankeeda hello oo cibaadadaas safmarka inagu ahay ay nagu degto aynu ku raasukno inaynu iska dayno waxaa la yidhahda gafafka macaasida macsiyada oo loo yaqaan dunuubta godobtaynu ilaahay ka gelayno ama bani aadamka aan ku xadgudubno ama xaqa ilaahay aan ku xadgudubno godobtaa in la iska daayo iyo gefka ah ilaahay laga gelayo subxaana wa tacaala qofku macsiyada uu ka fogaado intuu kari karo wahayb ibnwardi ayaa la su-aalo waxaa lagu yidhi ayajidu ladata aacati man yacsi qaala laa walaa man ham bal ka waran qofka caasiga ahi suuragal ma tahay cibaadada inuu dhadhamiyo macaankeeda helo caasi iska daayo ka macsiyada ku hamiya ayaan helaynin buuhi macaanka cibaadada waxa uu leeyahay yaxya bnu mucaad a'immadii waaweynaa kamid mid ahaa saqamu ljasadi bilawjaac jidhku wuxuu ku xanuunsadaa cudurradan ku dhaca jidhku wuxuu leeyahay cudurro ku dhaca oo uu la xanuunsado oo nafaqa darre iyo tamar darre ku rida fakadalika alqalb laa yajidu xalaawata alcibaadati maca dunuub qalbiguna diinta ilaahay ee cibaadada ma dhadhamiyo kolka uu dembi iyo gef qofku ku dhaco waxaa inaga yarayn inoo sahlaya cibaadada macaankeeda inaynu helo altaqalulu min almubaaxaat waxyaabaha had iyo jeer qofka uba bannaanba in ka xaaraan tahayna u xalaasha ah inaanu qofku ka daba dhicin oo aanu badsanin oo aanu isku mashquulinin hadda waa shaygii xaaraan lagama hadlay waa shaygii xalaasha ah laftiisa waa shaydaanku qofka markuu weerarayo wuxuu u sahlaa ugu horeyn ku abaabulaa gaalnimada hadduu kari waayana dunuubta kabaayirta ah hadduu kari waayana tayaryar yaryar hadduu kari waayana camalka fadliga badan buu ka riixaa hadduu intaa ku kari waayona waxa mubaaxa buu jeclaysiiyaa waa hurdada iska badso hadalka iska badso dherega oo shaqada oo waxaa wada mubaaxa unbuu odhanayaa waktigaaga ka dhargi dabcan markaad mubaaxaadka badsatana wixii kale khayr kalaabaa kugu yaraanaya axmed ibni xarbin imaamkaasi waxa uu leeyahay cabadtu llaha hamsiina sanata famaa wajadtu xalaawata alcibaadati xataa taraktu alaaata ashyaa konton sannadood baan ilaahay caabudayayo waa ragga isqiyaasaya isma qiyaastayna weyn wadnaawn waa jeednaawn laakiin naftiisii buu miisaamaya wuxuu ihi konton sannadood baan soo cibaadaysanayo cibaadada macaankeeda maan helin ilaa saddex shay aan iska yareeyey taraktu rida annaasi xataa qadartu atakalamu bilxaq waxaan isku daarayay buu ihi dadka raaligelintooda inaan iska dhaafo oo aanan odhanin dadka ku dadaal inaad raali geliso taasi waxay ii sahashay buuhi xaqa inaan ku dhawaaqi karo wa taraktu suxbata alfaasiqiina xataa wajadtu suxbata saalixiin dadka liita saaxiibnimadoodii markaan iska daayayna waxa ii sahlanaaday buuhi dadka wanaagsan inaan la saaxiibo wataraktu xalaawaةa dunya xataa wajadtu xalaawaة اأkhra adduunka macaankiisa inaan badsado markaan iska yareeyeyna macaanka aakhire iyo camalkeeda ii kordhay oo aan helay haddaynu suwar ka bixinno siyaabaha loo macaansado cibaadada waxaa ka mida ah iimaankaoo la macaansado iimaanka qofku macaan buu leeyahay waxa daliilo ah qofku waxa u jecel yahay naftiisa ehelkiisa maalkiisa ubadki waxaasoo dhan marka la ysku daro maxaa uu dhaafsadaa naftiisa muxuu ku bixiyaa ee uu ku iibiyaa waa iimaanka qof iimaanlabaa naftiisa quuri karaa ehm, oo dee in fara badan taa qur-aankuna uu ka warramo ilaahayna waa sababta uga iibsaday addoomaha ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum ljanna qofku naftiisii buu bixinayaa idan wax kasii macaan naftii macaanayd waa inuu jiraa waa iimaanka qof iimaanluun baa naftiisa macaan bixin karaa iimaankii baa uga macaanaaday alaaatun alaaun man wajada man kuna fiihi wajada xalaawat aliimaan xadiidkii saxiixa nebigu wuxuu saddex arrimood qofka naftiisa ka helaa macaankii iimaanku helay inuu ilaahay keligii jeclaado manaa siduu ilaahay u jecel aanu cid kale u jeclan gaalnimada naco waxaa ka waxyaabaha la macaansan kara salaada salaadu siday nagu tihi wamaa adraaka maa salaatuna salaadeenna bal miisaan waxaa dad badani ka dhigteen meel lagu xisaabiyo wax meel wixii laawo lagu xusuusto meel la garan waayaba inta ragcadooda la tukaday oo qofku uu soo galo uun masaajidka isagoo siduu ku soo galay ah waa nasiib daro nebi maxamed baa inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam salaadda inuu ku raaxaysan jiray haddaynu ka raaxaysana inagu haddaynu tacab iyo cidhiiri dareemayno intaynu masaajidka ku jirno isaguna intuu masaajidka ku jiruu tukanayu raaxa dareemaya xubiba ilaya min dunyaakum nisaa waiibu wajucilat quratu cayni fi salaa xadiidkii saxiixa nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam waxalla waxaa adduunya haysaan anigu dumarkan jecelaha iyo udgoonka ishaydu dumarkuna waa xaasaskiisa xalaasha ishayduna waxay ku qabowsataa oo aan ku raaxaysta aan ku degaaway intaan tukanayo bal bilaa caleyk xadiidkaa iyo iyo dareenkeena labadaa isbarbar dhig qum yaa bilaalu faarixna bisalaa bilaalow salaadda aan ku raaxaysanayno aqiim buu rasuulku leeyay sala allahu calayhi wasalam waxaa sidoo kale isaguna macaan loo la dhadhamiyaa ladatu qiyaami leyl qiyaamka macnaha salaadda habeenkii la tukada inagu aynu dadaalo ramadaanta iyo taraawiixdeedoo keliya oo dad badan iskaba ilaawaan inta kale dadka saalixiinta iyo salafkii iyo dadkii aynu mudnaa ku dayanaynay ummaddan way macaansan jireen imaam la odhan jiray camr bnu mukadir ayaa hooyadii waxay ku tihi hooye waxaan jeclaan laha bal marwan adoo soo jeeda inaan ku arko cafwan marwan adoo hurda inaan ku arko inankeeda way eegtaa un islaantuy waxay aragtaa isagoo taaganoo soo jeedo dabeetana waxay siri kani wuu fuuqbixi ama uu nafaqo beeli ama maskaxda wax ka sii noqon doonaan bal hooye ku dadaalo maruun aan ku arko adigoo hurdabayt markaa wuxuu hi hooye habeenkaa ii soo gala anoo xiisaynaya fayanqadii canii wamaa qadaytu minhu arabi hooye habeenku wuu soo gala anoo danaynayo oo wuxuu baxaa un anoon dantayda ka dhammaysan sidaan u danaynaya anoon dantiiba ka dhammaysanin habeenkii ayuu baxayaa saa baa waxay odhan jireen saalixiintaasi walaahi habeenku markuu soo galana waa ku faraxnaa waagu markuu baryana waa ka naxnaa waa cagsigee inagana qofku wuxuu danaynayaa dee inuu waagi baryo waxaa sidoo kale la macaansadaa qur-aanka kariimka ah iyo akhrintiisa bal dib ugu noqo adigu inteed akhridaa qur-aanka intee wardi ku ah intee maalmood baad xusuusataa inteed se ilowdaa waa laga yaabaa qofka qur-aanka aada u yaqaana inaanu bila akhriinba nasiib darra wey waa calaf la-aan cumaan ibnu cafaan baa wuxuu leeyay low dahurat quluubunaa lamaa shabicat min kalaami illaah qalbigeennaasi hadduu nadiif noqon lahaa kalaamka ilaahay kama dhargeen qofka caafimaad qabaa sidaanu cunnada uga dhargin haddaynu caafimaad qabi lahayn bu meesha waxbaa si ahe ilaahay kalaamkiisa marna kamaynaan joojineen carab isagoo weliba ahaa dadkii la tilmaami jiray maalin iyo habeen ama laba maalmood inuu soddonka qur-aankaba dul mari jiray waxaa isaguna dhadhan le ladatul infaaqi fii sabiili illaah meelaha khayr kale inuu qofku wax ku bixiyo bakhaylnimadana qofku wuu bartaa bixintana wuu bartaa bixinta qofku markuu badiyo badiyo badiyo badiyo waxa uu jebinayaa gidaarkii shaydaanka iyo xadhkuhu ku xidhxidhi jiray iyo silsiladihii waxaa u sahlaanaanaya markaa bixinta waxaad arkaysaa asxaabtii nebiga ridwaan calayhim oo siduu nebigu u rabaynayey dee kuba tartamaya qofku wuxuu hayaba inuu bixiyo abubakar sidiiq abu dalxa abu daxdaax beero waaweyn oo faras magaalaha iyo magaalada bartankeeda ku yaallo mid waliba le iga guddoon meeshaad geynaysa gee anugu ilaahay baan u bixiyey waxyaabaha la macaansado waxaa ka mida ladatu alab alcilm cilmiga diiniga ayu ayaa dadka culimaduna ay macaansadaan oo dee cibaadada kuwa ugu qiimaha badan waa cilmiga samaawiga waxyigaa barashadiisa sidaa daraaddeed baa iyadoo jirkooda dhibaato adag ee ay ku imanayso bukaan hayo duruufi ay hayso damqasho badan dareemaya ayaanay cilmiga marnaba ka caajisi jirin berigii hore may jirin codbaahiyayaal iyo microfonno sidan meel dheer u gaadhsiinaya codka markaa muxadisiintu mimber dheer ayaa loo dhigayaa sheekha sida kaygan oo kale ah ninka xadiidka gudbinaya ummadda gaadhsiinaya xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam culimada ka qorayaana markaa iyagoo laga yaabo shan kun toban kun oo qof inay yihiin bay isku xeerayaan nin waliba boos buu haystaa ninka booskiisaa ka kaca ku soo noqon kari maayo iyagiina way danaynayaan cilmigaas inaan looga sheekaynin oo sheekhaa cidi u dhaxaynin sidaa daraaddeed qaarkood waxaa dhici jirtay inay gaajo la suuxaan isagoo isla koob shaaha soo cabbi qaarkood waxaa dhici jirtay markay kaadidu qabato inuu go-iisa ku kaajo intuu ururiyo go-isaasuu ku kaajaya way dhacda waa taraajumka culimada ay ku suganta dabeetana halkaasuu ku haynaya ilaa inta sheekhu dhammaynayo cilmigaa gudbinayo halka iminka dadka ciyaaraha ku jiraana iyo sinimahana ay bacda ku kaajayaan iyo caagada mooye sixada isleeyihiin booska ha dayn waa nasiib daro in aimada culimada cilmiga macaansaday ka mid ah in cilmiga la macaansadana dee nebigaa sheego wuxuu uhi man humaani laa yashbacaani aalibu cilmin wa aalibu dunya xadiid saxeix laba ma dhargaan qof cilmi doonaya iyo qof cuud iyo xoolo doonaya marka qofka adduunyada dhadhamiya siduu aada ugu ordo qofka cilmiga dhadhamiyeyna saasoo kale ugu kakayu uga daba cararaa u daba cararayaa si aanu u dhaafin nin caalima baa arrintaa ka gabiyo wuxuu uhi lamixbaratun tujaalisuna tujaalisunii nahaari axabu ilaya min unsi sadiiqi warismatu kaaqidin fi lbeyti cindii axabu ilaya min cidli daqiiqi waladmatu caalimin fi lkhadi minii aladu ladaya min shurbi raxiiqi wuxuu isbarbar dhigayaa dad xaflad jooga oo casuuman oo cunno iyo cabbitaan iyo ciyaar wada iyo isagoo cilmigiisa ku mashquulsan oo intooda aan haynin marka wuxuu leeyahay aniga intaydan intaydanba intiina iga fiican marka waxa uu leeyahay haddaa idinku bahashaa daqiiqdee sida fiican maraqa loogu sameeyey cunaysaan sharaabka aadka u macaanna ku cabaysaan iyo khudradda maaweelana la idiin samaynayo oo saaxiibba idiin ciyaarayo idin maaweelinaya jiraan aniga intaa waxa iga macaan mixbaradayda waa bahashii tawaadda la odhan jiray ee aan qalinka ku ridayo kolba soo daray iyo kartoonnada waaweyn aan ku qorayo cilmiga iyo dhirbaaxada uu mucalinku igu dhufanayo kolba dhabanka iga dhufanayo markaan garan waayo ama xafidi waayo saddexdaasoo isa saaran ayaan cunadiinna iyo cabbidiinna ka jeclahay aan iska qatanaado waayo kuwanna jidhkay naaxinayaan isaguna qalbigu naaxinaya iyo maskaxda dee qof jaahilahoo maskaxdiisii aanay macrifo lahaynna wuu jaanjaamiu qofkanaha iska daciif ahaadee kol haddii aqoontiisi iyo cilmigiisii sarreeyo wuu ka darajo sarreeya waxyaabaha inoo diidayo waxaa kamida cibaadada dhadhankeeda inaynu helo dunuubta horena waa usoo ishaarnay qof caasi cibaado ma dhadhamiyo sidaa daraaddeed baa markay cibaadada ka caajisaan salafuna saalix qofku wuu garan jiray halka laga raacay maanta waxa iyo waxaasaan sameeyo salaaddii baan kari la waxaa ka mida karatu mukhaaladati innaas dadka ku dhex jirkooda iyo la saaxiibkooda iyo la fadhigoodood badiso bani aadamka lagama wada tegayo dadku way isu baahan yihin laakiin qofku dadku markay wax kala kororsanayaan bay fiicanta inay wada noolaadaan haddaad laakiin dad un ka dhammaan weyda dad la arag yaaba dhib la arag kani qaar buu kula xamalayaa kani jamacuu ku seejinayaa kani shir buu ku geynayaa danahaagii adduun iyo aakhiraba way ku dhaafinayaan saaxiibka iyo raaligelintiisu sidaa daraaddeed dadka dadaalaya mukhaaladatu naas bay yaraysan jireen dad inta uu qofku ku warwareegu la noolyahay taxawul اcibaadaati ilaa caadaat waxyaabaha dhadhanka cibaadada inoo diidaya waxaa ka mida inay cibaadadaadu caado noqoto oo shaqooyinkaad qabanaysae la ydhaha rootiniga ama wareegaya un hadday ku dhex darmato bakhaarka tag guriga tag masjidka soo mar hadday liiskaasun ku biirto cibaadadii caaday agaanaysa markaa dhadhan yeelan mayso waana taan isleeyahay cibaadadeennu way u badatay sababtaynu mawduuca isugu baraarujinaynaana cibaadadeennibaa caadada gatay shaqooyinku adduunyada wada mid ka mida ah un inay noqoto macno dheeraadaba aanay lahayn waxyaabaha khatarta ku keena waxaa ka mida ah dhadhankan isagaa annifaaq allah inaga nabadgeliyay cudurka munaafiqnimada laydha qofku inuu munaafiq yahay waxallo wax dhadhanahoo diin iyo cibaada ay u samaynaysaa ma jiro nebi maxamed oo waxay ku soo degayo akhriyaya qur iyo kalaamkii rag ayaa waxay leeyiin maadaa qaala aanif horta goor dhoweyd muxuu akhriyayay meeshay fadhiyaano nebiga ag fadhiyan haddana muxuu yidhi buu leeyahy waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas salaaday u tukanaan iyagoo caajisa marka haddaad aragta adigoo oo cagajiidoon cibaadada dhadhan u lahayn cudur baa jire daawada raadi idan waxaynu ku soo ururinaynaa cibaadadeennu si ay u noqoto tii aynu ka soo hadlayna ee aqbalkiiyo ijaabada u dhoweyd ee ilaaha u jeclaa waa lagama maarmaan inaynu nafteenna ku rabayno inay cibaadadu dhadhan iyo macaan u samayso cuduradana dawadu waa diinta aynu iska dawey اللهم أرنا الحق حقا وارزقنa اتباaعه وأriنa الباطل باطلا وارزقنa اجتiناaبه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنka رحمة إنka أنت الوهاaب اللهمa اشف مرضانا اللهمa اشف مرضانا اللهمa اشف مرضانا وعاaفi مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاaعتكa عن معصيتك wbidaacatika can macsiyatika ya arxam araaximiin allahuma ansur اlislaama wاlmuslimiin wansur ilmustadcafiina wاlmujaahidiina fii sabiilika fii kuli makaani ya arxam الraaximiin waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد